حبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد cashirkan cashirkii boqol soddon iyo afar wey wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaju lmuslim waxa aynu ku jirnay kitaabu lfaraa'id waxaynu joognay ahaani tanbiihii labaad fi lakdariya masalada akdariya la yihaa ayaa tanbiiha labaad ku saabsan yahay tanbihii koowaad filmucaada ayuu ku saabsanaa dad iyo ixway ahay tana fi lakdariya athaani tanbiiha labaad fi lakdariya waa masalo magacay agtariyo masalada la yidhaha gudaheedu ku igtaarku wareegu agtariyadu dhegeysa marka idaa halakat imraa naagi hadday dhimato can zawjihaa ninkeedii qabay ay ka dhimato wa ummihaa hooyadeedii dhashay ay ka dhimato wa ukhtihaa walaasheed ay ka dhimato shaqiiqatan walaashu hadday aabbiyi hooyo la tahay naagta dhimatay ow amase liabin walaashu naagta dhimatay aabbay low tahay laakiin wacdaha shaqiiqada wax weheliyaa mara waa inay mid un tahay hadday walaal aabba tahayna waa inay mid tahay qolkaa qof baa dhimatay saddex qof bay dhaaftay adduunka ku dhaaftay oo dhacalkeeda leh mid waa ninkeedii nis buu qaadanayaa ninku midna wa ummihaa habarteedu ulus bay qaadanaysaa habartu maxaa jira lama sheegin walad lama sheegin wajadaamiya aniga saas naag wada qabta bidicdaa idiin fuuso marka wajadii aw dadka waxay noqdeen kolka afar qof waa ninkeedii oo ahlu nis ilaa naagtu xaruuriya hore hobsad kama tegin hanuunis wey hoomiyaa hooyadee walad iyo walad waladkiiyo walaayo tacajuba ma haysaa ludulud wey wa ukhtihaa walaasheed oo shaqiiqatan odiyo habarlaa aw laabin habarlaa wajadihaa iyo awowgeed afartaasaa joogta awowgu marka asaba wey falmas'alatu maxalkooda masalada lagu dhisayo min sittatin lix baa lagu dhisay maxayu lix ugu dhisnay liwujuudi sudus sudus baa fiiha fi lmasalati ku sugan sudus baa masalada ku jira kolka marka lix laga dhigo xoolihii nisfuhaa nisfu sita lix barkeed waa saddexe lisawji ninkaa leh walakum nisfu maa taraka aswaajukum halaatatun saddex buu leeyahy wa hulutuhaa lix huludkeedna waa labo ilaa lixdu waa saddex iyo saddex saddex la arkaba hulus baa ka baxa idan lix huludkeed waa labo lilummi hooyada alaisnaani dhul keliya ka har wa nisfuhaa lixdii barkeedoo saddex talaatatu min ukhti walaasha ama shaqiiqa ha noqoto ama aba ha noqote walaashiina waxay leedahay nis wa sudusuhaa suduska waxaa le qolabaanaan dhaqaajisin liljaddi awowgii waaxidun ul wey masaladii marka lixdaynu ku dhisnay waana ka badatay fatacuulu lmas'alatu masaladii waa awlmaysaayo ilaa tiscatin sagaal cawlka waxaa la yidhaahdaa ziyaadatun fi lcadadi wa naqsun fi lashuni markii ay tiradii hore la iman weydo cawlka qaybti baa la badinayaa meeshaynu awal ka dhigni sagaal baynu ka dhigay marka ziyaadatun waxaa batay qaybtaynu xaqiijinaynaa badatay laakiin dheeftii waa yaraatay dheeftii waa yaraatay kolka cawlka waa iman doonaaye waa naqsun filasuumi qaybtii la qaadanayay waa yaraanaysa oo masalada intaan cawlka gelin qaybtuu qofkan qaadanayey marka cawlka gala ka badan ka yarinti buu qaadanaya kolka waa naqsun fi lasuumi qaybtii nusqaan baa gelaysa wa ziyaadatun filcadad tiradii waa badanaysaa markii lix laga dhigay sagaal baa laga dhigay suna ka gadaal ina aljadda awowgii yaa yuqaalibu lukhta walaashii dalbaaya bilmuqaasaa miskeedii in la qaybsaduu dalbayaa fayujmacu waa la kulminaya waaxiduhu waaxidu waaxiduljad waxbuu sudus buu lahaa yaa maca halaasatiha saddexdii walaasha ay lahayd lagu darayaa fatasiiru ukhtadii iyo awowgii qeybtoodii arbacata nafar bay noqonaysa afar markay noqoto maxaa la samaynaya fayaktasimuhaa fayuqsimaanihaa kolkaasay qeybsanayaan awowgii iyo walaashi afartii waxay u qeybsanayaan lidakari mithlu xawil udaye in inta tan uu adagana laba qeyb qaato jadka gabartan ay qeyb qaadato sidaasay noqonaysa kolkan waufidat haadihi almas'ala masaladan waxaa lagu kala yeelay bidikri xusida oo iyada tambiih gaara ah loo sameeyey sababta waxaa weeye lianna almafruuda sidii la rabay waxay ahayd allaa yufrada inaan loo qadarin lilakhawaati walaalo maxaljadi awow la jiridii shayun wacba maxaa jira liannahu awowga ayaa yucasibuhunna isagaa casabo ka dhiga gabdhihii ka akhin sida walaalkoodba uu casabo uga dhigi lahaa marka ahlu faradka intuu ka saaro buu casabo geyn lahaa maca ukhtin ka akhin sidan walaaloo kaloo maca ukhtin ay walaal la jirto maqruubka waa sida ilaa fii hadihi lmas'ala mas'aladanba ma ahaane fainahu in amra yashaa wuxuu yahay yufradu lilukhti walaashii waxaa loo qadarayaa fiiha masaladan gudaheeda annisfu nis baa loo qadaraya uma goorta nis loo qadara kadib baa yarjicu waxaa laabanaya aleyhaa walaashii ku laabanaya aljaddu awowi fayukhladu markaasaa la darayaa nasiibuhu qeybtiisii hoosu dusa ayaa maca nasiibihaa nasiibi lukhti walaasha qaybteedii oo bar ah ayaa lagu darayaa wayaqtasimaani markaasay qaybsanayaan awowgii iyo walaashii saamigiisii iyo niskeedii laysku daray waxay u qaybsanayaan qeybsanayaan lizakari inuu midka lab leeyahay mithlu xawil unfayeyn laba dhadig dheeftoodin le fatusbixu lukhtu walaashii waxay noqon waarihatan mid dhaxashay lissudusi bay dhacashay waa markay mis lahayd iyada awowgana uu sudus lahaa arrintii waa gadoontay walaashii suduskii awowgay qaadatay waljaddu awowgiina lihuluud wuxuu qaadanayaa saddex meel meel buu qaadanayaa cagsamaa kii dabagadigiisa furida loo qadaray hadeer awowga oo gabadhiina ay sulus heshay oo nis awowgiina sudus kolka hore aynu u qadarnay taqriiban goor dhow oo sumiyad waxaa lagu magacaabay bilakdariya waxaa loogu magacaabay litakdiiriha waxay masaladu ku wareegeysanaysaa aladukti walaasha korkeeda xaysu furida laha waxaa markii hore loo qadaray alkasiir in badan oo nis ah lix niskeedoo saddexa ah baa markii hore loo qadaray laakiin wa akhadat ilqaliil wax yaro sudusha qaadatay masalada masale aada u qallabsan wey marka agdariyaa la yidhaahdaa walaashii bay ku wareegeysanaysaa waxaa dhintay naag waxay ka dhimatay ninkeedii iyo hooyadeed iyo walaasheed iyo awowgeed naag baa dhimatay afar qof bay ka dhimatay qof waa ninkeedii xoolaheeda bar buu leeyihi qofna waa walaasheed iyadana bar bay leeda habartuna walaalo tacaduday weyday hulud bay leeda awowguna waa jadax lusudus wey xoolaha marka lix baa lagu dhisaya marka hore saddex ninkaa qaadanaya ulood waa nis saddexna waxaa qaadanaya walaash waa nis hooyadii oo sulus rabtaa dhiman iyo awowgii oo sudus raba wixiina waa dhammaadeen masalada cawl baa galaya cawl waxaynu ku sheegnay in daybta iyo dheefta la qaadanayana yaraato cadadkuna bato kolkaa wixii way isku celcelinaynaa mar labaad sagaal baynu ka dhigaynaa sagaal markii laga dhigo niskii markaasaa waxaa soo baxaya sagaal laga dhigay wiilkii oo saddexdiisii qaatay intada cawlamay siday ahay saddexdiisii buu qaadanaya hawladii hawladiina maxay qaadanaysaa hulus bay qaadanaysaa oo labaa shan bay noqotay waxaa laysugu darayaa shaqiiqadii iyo awowgii baa suduskiisii iyo niskeedii laysugu daraya afar bay noqonaysaa liina kani midlu xawladii bay u qeybsanayaan markaa nin iyo naaga iyadu markaasay sudsu qaadanaysa awowgana hulusoo labuhu qaadanayo kolkaa masalada markii la qadarayay iyo markii la qaybsanayo labadaba waxay ku wareegeysanaysay walaasha akdariya markaa loo bixiyey waa masalo gaara qiyaaskii la rabayna khilaaftay qiyaaskii la rabayna waa khilaaftay laakiin xukunkeedii sidaasuu noqday akdariya magaceedii la yihaha sidaasaa magacan gaala loo sameeyey idaa halakat imraa naagi hadday dhimato can zawjiha ninkeedii ka dhimato iyo wa ummiha hooyadeed ka dhimato wa ukhtihaa walaashaday ka dhimato shaqiiqatan walaashu ha noqoto odiyo habar mid ku ah aabin ama mid aabba la wadaagtaaba ha noqoto iyo wajadiha awowgeed hadday ka dhimato falmasalatu masalada loogu waxqaybinaya min sitatin lixday ka koomaysaa masaladii sababkana waa liwujuudi sudus sudus baa masalada ku jira fiiha fi lmasalati oo awowga mudanaya lix markii laga dhigay nisfuha lix barkeedoo saddexa ah. lisawji nin kaale halaaatun waa saddex wa huluusuha lix suludkeed oo laba ah lilummi hooyaale itnaani laba wey wa nisfuha saddex lilukhti walaashaale halaaatun saddex wey wa un jildidii awowgaale waaxidun waa mid qeybtii kolka aynu sheegnay waxaan la qaataa ka badan fatacuulu lmasalatu masaladii waa jajabaysaa oo aqsaamtiina waa badanaysaa ansimadiiyo qeybtii la qaadanayay waa yaraanaysaa ilaa tiscatin sagaal bay u cawlmaysaa uma markay u cawlanto ina aljada awowgii baa yuaalibu lukhta walaashii wuxuu ka dalbaayaa bilmuqaasama inuu wax la qeybsado kolkaa fayajmac waxaa la kulminaya waaxiduhu suduskiisii ayaa maca halaathatiha saddexdii walaasha lagu daraya fatasiiru qeybtii awowgiiyo walaasha waxay isla noqonayaan arbacatan afar ulood fayaqtasimaaniha kolkaasay qeybsanayaan awowgii iyo walaashii waxay u qaybsanayaan ini zakari midka lab uu leeyahay midlu xawil unfayeyn laba dhadig dheeftood in la eg wa ufiidad waa la keli yeelay haadihi lmasala masaladan agtariya la yihaa bidikri xusida liana almafruuda sidii la rabay waxay ahayd anlaa yufrada inaanba loo qadarin bilakhawaati walaalaha maca aljadi awow mici shay-un waxba sababkuna liannahu awowga ayaa yucasiduuhuna casaba geynaya kolkaa wixii ahlu farad hadduu baxo yay baaqigan la qeybsan lahaayeen ka akhin walaal oo kale buu casaba geynayaa maca ukhtin walaal ma aad ilaa fii hadihi lmasala tanubaa ka baxday qiyaaska fa inahu arrinka wuxuu yahay yufradu lilukhti in walaashi loo qadarayo fiiha masaladan gudaheeda annisfu bar baa loo qadaraya uma haddii loo qadaro kadib baa yarjicu waxaa laabanaya calayha cala lukhti walaashii korkeeda aljadu awowgii baa kusoo guriga noqonaya fayakhmid wuxuu ku darayaa awow nasiibahu suduskii usuu helay maca nasiibiha niskii walaasha wayaktasimaan iyadii iyo awowgeed ayaa qaybsanaya qaybtiisii iyo niskeedii laysku daray waxay u qaybsanayaan lidakari midka labinuu leeyahay mislu xadilunfayeyn laba dhadig beertoodin la-eg fatusbixu lukhtu walaal waxay noqon faarisatan runta marka loo noqdo mid dhaxashay bisudusi lix meelmeel bay qaadatay waljad awowgii wuxuu dhaxlay min thulud thulud buu qaatay saddex meel meel buu qaatay cagsama arrin daba markii ayay qeybtu ku baxday furidan loo qadaray taqriiban goor dhowey wasumiyan waxaa lagu magacaabay masalada bilakdariya wareegeysato bitakdiiriha waxay ku wareegeysatay ku duubantay calaa ukhti walaal korkeed xaysu furida laha haddii walaasha markii hore loo qadaray alkasiir qeyb badan oo nis ah ayaa loo qadaray wa akhaday hase yeeshee waxay qaadatay alqaliil wax yaro sudisay qaadatay almaadatu saamina meeshaa waxaynu uga faraxleenay maadadii toddobaad waxaynu hadeer gallay maadadii sideedaad maadada sideed yaabbay leedahay waxayna u baahan tahay maskax iyo deganaan bay u baahan tahay waxa wey aasaaskii masaa'ilka lagu dhisaayay wey haddaan iyada la fahmin dunidu waa cadweysa kolka aada soo jeedsada almaadatu saamina maadada sideedaad fii tasxiixi ilfaraa'id faradyaal fayoobeynteed gudaheed bay umaadhata faradyaalka hadday dhibaato gaarto sidii loo fayoobeyn lahaa faradyaalku toddobay noqon doonaan waxaa weeye marka axwaal la qaybinayo haddii wa ahlu nisa uu ku jiro labaa lagu dhisaya haddii ahlu hulus ku jira ama hulusaanna saddex baa lagu dhisaya haddii ahlu rubuc ku jirana afar baa lagu dhisaya ahlu sudus hadduu ku jirana lix baa lagu dhisaya ahlu tumin hadduu ku jirana waa alfuruud lmuqadara fii kitaabillah laakiin <clears throat> markay meesha ka soo baxaan <coughs> alxamdulilah markay ka soo baxaan dhowr qof oo qof uu suman wax ku doonaayo qofna sudus ku doonaayo see la yeela afar iyo labaatan bay tegeysa hadday soo baxdo qof rubc doonay afar meel meel iyo qof sudus laba iyo toban bay tegeysa marka waxaa wey sida faralka loo sameeyo ama dadka dhaxal kale howlaha laysugu ysugu bay maadadu ku saabsanta aada u dhegeysa almaadatu haamina maadadii sideedaad fii tasxiil faraa'idi faradyaalkii wax lagu dhexlaayey fayoobayntooda gudaheeday umaado tahay kow usuulu faraa'id marka hore faradyaalka wax lagu dhaxlo asalyaalkooda ujiridda ah wahiya sabca waa toddoba alifnaani haddii qof ahlunisabta badan baa nisxa ku dhexlaayey waynu soo marnay ahlu niska hadduu joogo waxaan labaa laga dhigaayo niskooda markay qaataan ayaa waxaa soo harana niskaa loo qaybinaya wathalaatha saddex labaa saddexdan isla gasha qof ahlu thuluthana hadduu jiro oo rabo xoolihii inuu qaato saddex meel labo ama hadduu jiro qof ahlu thulutha oo rabo inuu qaato xoolihii saddex meel meel labadaba saddex baa looga dhigaya saddex markii laga dhiga kii laba qaadan lahaa saddex ka laba waa u joogta qofkii saddex ka meel qaadan lahaa tulud baa u jooga kolka wa halaathatu saddex wa arbacatu afar meesha joogana afar baa lagu dhisaya wa sitatu lix wa thamaaniyatu sideed wal isna cashar labiyo toban oo lixduna qof sudus raba lix meel meel raba tumunkuna sidii naagtii laga dhintoo kale qolyahan baa wax ku dhexli jirtay qof sideed meel meel rabaa jooga isnaa cashar rubuc iyo sudus baa kulmay laba iyo toban baa isu geeya waa laba lixaad waana saddex afraad waalarbacatu waalcishruun afar iyo labaatan afar iyo labaatan kolkii lagu dhiso waxaa weeye waxaan ka bixin male inaad la intii furuudahay ma isu imanka afar iyo labaatan qey markaad ka dhigta afar iyo labaatan markii laga dhigo nif waa ka baxa oo laba iyo toban iyo laba iyo toban bay noqonaysa sulusna waa ka baxa waa saddex sideedaad sideed ba ay noqonaysa sulusaanna waa ka baxa waa saddex sideed lix iyo toban laba sideedaad baa afar iyo labaatan ka baxa sudus waa ka baxa afar iyo labaatan afar lixaadu lix iyo lix iyo lix iyo lix afar iyo labaatan afar baa ka baxay kubu waa ka baxa waa saddex sideedaad kolka saddex ulood sideedaana ul sideedaana ul sideedaana ul marka afar iyo labaatan waxay kulmisaa jamiicu furuudi lmuqadarati fii kitaab illah annisfu wاthulusu wاthuluhaan wاlrubuucu wاsudusu wathumun lixdiiba afar iyo labaatan baa kulmaysaa rubuc waa ka baxa lix buu noqonaya sudus waa ka baxa afar buu noqonaya nus waa ka baxa labiyo toban buu noqonaya sumun waa ka baxa sideed buu noqonaya hulus waa ka baxa sideed buu noqonaya hulusaan waa ka baxa lix iyo toban buu noqonaya idan waxa qeybta lagu sameeyo horta waa toddobadaasi qabso usuulu lfaraa'id faradyaal jiridooda wahiya sabca waa toddoba alihnaani kow laba wahalaathatu saddex oo iyadana labaa walarbacatu afar wasitatu lix wathamaaniyatu sideed walitna cashar labiyo toban walarbacatu waalcishruun toddobadaas marka wax la qaybinayo asal iyo jirida ayib fa nisfu marka kala bar ay noqoto dad misla joogaan awal baad soo martay haddaad daas dayaxday adiga ayaan daradaada wey haddii kale waxaa laguu soo sheegay yaa nis wax ku dhexla yaa sulud wax ku dhexla yaa suldaan wax ku dhacla yaa rubo wax ku dhacla yaa sumu wax ku dhacla yaa sudus wax ku dhacla inta waa lagu soo sheegay kolka cadadkii waa lagu tiriyey kolka fa niski niskii yakuunu wuxuu ahaadaa min alithnayn labuu ahaadaa oo markii laba laga dhigo baa qofkii nis nislaha qaadanaya wahulusu huluskuna yakuunu wuxuu ahaadaa hulus min athalaatha kolkii xoolihii saddex laga dhigo bay ul hulus noqotaa waarubucu afar meel meel baa rubuc la yihaa yakuunu min alarbaca afar markii laga dhigo ayay meeshiiba rubuc noqotaa wasudusu suduskiina isaguna yakuunu min asitati lix buu noqdaa wathumunu humunkii isaguna min athamaaniya sideed buu noqdaa humun min athamaaniya sideed buu noqdaa ee wain ijtamaca hadduu kulmo fi lfariida fariidadii in la qadaro la doonayo arubu qof afar mid doonayo wasudus iyo qof lix waxa ku doonayo fa min itnaa cashar labaiyo toban ayay masaladu ka asaxaysaayo afar markii loo ega labaiyo toban saddex afraadu afar iyo afar iyo afar baa labaiyo toban ruux waa ka baxay suduskiina waa ka baxaya oo labaiyo toban laba lixaadu waida ijtamaca thumunu hadday kulmaan sideed meel meel qof wax ku doonaya wasudusu iyo qof lix mid wax ku doonaya aw thuluth fa min alarbacati walishriin afar iyo labaatan ayaa furuuqyaal dhammaantood kulmaysa afar iyo labaatan baa laga dhigaya waa afar lixaad sudus baa ka baxa waa saddex sideedaad thumun baa ka baxa waa saddex sideedaad sideed baa thuluth noqonaysa thuluhaan baa ka baxa lix iyo toban kolka intaasoo usuul mas'alo ah amsaladoodii dhegeyso sidii sabcatu loo yihi toddoba mithaal dhegeysa markii mithaalka la keeno wabilamhila mithaalyaal sababtood tatadixu lashiya baa wax walba ku caddaadaan hadda qawaacid baa lagu siiyey amhila lagugu daraaya kolkaa inaad masaladii dhunjiso amhila kow misaalka labaad zawjun wa akhun waxaad garan kartaa cala duur dadka wax loo qaybinayo markii laguu sheego qofkii dhintay ad weydiinaysaa zawjun haddii lagu yihi in islaantii sii dhimatay yaad usheegay yaad weydiinaysa zawjun haddii lagu yihi waxaad dhintaysoo naagma haddiise zawja lagu yihaa waxaad dhintaysoo ninkeediima marka markaa qofkan qeybta wasalka ee koobaad lagu sheego baad qofkii kala garanaysa kolka zawjun wa akhun akh haddii lagu yihi walaal baa dhiman idan qofkan dhimatay laba nin baa agtaagan nin waa kii qabay ninna waa la dhashay qofkan dhimatay marxuumada laba nin baa la taagan nin waa kii qabay ninna waa la dhashay kolka ninkan la dhashay casabow ninkan dabayl ka dhimatayna ahlu faradow isagu walakum nisu maa taraka aswaajukum naag dhimatoo ninkeedii joogoon caruur waxbatoona jirin kala barbuleey idan maalka naagtaasi ka dhimatay laba isla baa laga dhigay ninkaa qaadanayo waa ahlu farad nis buu qaadanayo faradnimuu ku qaadanayaayo walakum nisu maa taraka aswaajukum nis baa haray walaalkaa qaadanaya tacsiiban buu ku qaadanaya casabana markaynu tilmaamayna waxaynu niri ama wuxuu qaataa wixii ahlufarad ka reebay ama hadduu keligii noqdo ahlufarad weelinin maalkao dhan buu qaadanay waa walaalkeed idan masalada naagtaasi waa hawl yarta xoolaheedii labaa laga dhigaya kow miska koobaad ninkeedaa qaadanaya fardan buu ku qaadanaya miska labaadna walaalkeed baa qaadanaya tacsiga buu ku qaadanaya alisnaani misaalkeedii waa qabtaa kolka zawju nin iyo wa akhun walaal falmas'alatu labada mas'aladooda min isnayn labay ka asixi nisfun lisawji ninkaale wa nisfun barka kale lilakhi walaalkaale walaalka casabanimuu ku qaatay ninka ahlu farawnimuu ku qaatay mas'aladii labaad kolka alisnaani ogaata iyo misaalkeedii athalaata dhegeyso umun hooyo wa abun aabo umun kolka haddii lagu yihi canugaa dhintay ama wiil ha noqdo ama gabarh ha noqdo in canug dhintay waxaad ku garanay labada joogta waa hooyi aabow yaad weydiinaysaa kolka umun haddii lagu yihi waxay dhashaa dhintay abun haddii lagu yihi wuxuu dhalaa dhintay marka canugaa dhintay wiil iyo gabar midu yahay labadii dhashaa joogta marka laba qofaa kortaagan oo hooyadiis iyo aabbihi kolka canugii wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleen iyo walaaladiina meesha ma joogaan habarta sulutley sooma habar walad weyday walad waladkii weyday walaalata adunay weyday sulitla way la cafay sooma hantida saddexdaa laga dhigayaa lugbadeen aabbuu soo axsaba ma aha kolka masaladu waa gaabantahy waa dhigar tahay xoolihii saddex baa laga dhigayaa isleeg habarta suludkeeda ay baan ku qaadanaysa fain lam yakun lahu waladun wawarisahu abawaahu faliummihi huluhu fain lam yakun lahu waladun haddaanu meydka walad iyo walad walad midna ka tegin oo wawarisahu meydkii ay abawaahu labadiisa dhexlayaan faliummihi hulud hooyada hulud bay leedahay labada kale aabbahaas taxsiiban buu ku qaadanaya haddana qeybta quruxdeeda arag lizakari midlu xasnunfayeyn bay ku aadantay odagii labu qaatay afartana qayb bay qaadatay saddexna waa ka mitaalkeedii waa lagu siiyey umun hooyo waa abun aabo falmasalatu masaladeeda min halaahatin saddexday bay ka asaxda lilummi hooyo waxay leedahay athulutu dalool waaxidun waana mid walbaaqi labada hartay lilabi aabbaale bitacsiib casabanimuu ku leeyahay isagaa dhaleecnu gaani waxaa kaa baxay alifna halaaa waa arbacatu dhegeysa marka miisaan saddexaad alarbaca afar sidii wax loogu dhiso kuu sheegaya laba sidii wax loogu dhisay waad ogaad saddex sidii wax loogu dhisay waad ogaad bal sida afar wax loogu dhisaa dhegeyso zawja zawjatun wa akun zawjatun mar haddii lagu yihi oday baa meesha aqal baa dumayo odaygii baa dhintay islaamtii madaxa ahad asaay bay qaaday zawjatu odaygii naagtan qabaa dhintay waaku walaalkiina waa joogaa idan haddii waxaa dhintay nin yahay naagtiisii baa joogta awlaad iyo awlaad awlaad midibna looma sheegin kolkaas zawjadu maxay ahay xaggaynu ku soo marnay ahlu rubuc weeye markaan oo kale afar meel bay meel doonaysa fain lam yakun lakum waladun falahuna arubucu mimaa taragtum odagii baa dhintay naagtiisiiyo walaalkii baa jooga walaal axsabo wey wixii loo reebu arkaya zawjadu ahlu farad wey masalada waa gaaban tahay afar baa xoolihii laga dhigayaa islee afar markii laga dhigo ul bay ka qaadanaysaa naagta waaxlu rubuc afar meel ka meel bay leedahay rubuc markay qaadato saddexdii hartay walaalkaa qaadanaya tacsiiban waa dhamaatay masaladii kolka afar sadexa loogu dhisana waad ogaatay zawjatunnaas waa akun walaal almasalatu labadaa masalada loogu maalqaybinayo min arbacatin afar bay ka asaxdaa rubcuhaa afar waxdeed waaxidun waa mid lisawjati naagtaale walbaaqi intaharta ilaahi walaalkaale bitacsiibi casaba miduu ku leeyay alihnaani wahalaathatu walarbac ogaatay wasitatu baa ku dhiman korna lix wax lagu qaybiya misaalka afraad baa kuu sheegaya ummun wa abun wabnun meeshaan maydaa yaalla waxaa kor taagan wadaadii dhashay adoogii dhalay iyo canug yaroos dhaafay maydka canug yaroos dhaafay baa meeshii jooga idan hooyo iyo aabba maanta taga ahlu sudisay noqdeen ilaa meydkiyaa ilma leh weli abaweyhi maydka labadii dhasay likulli waaxidin minhuma sudusu in kaana lahu waladun maydkii ilmuu qabaa ilma hadduu qabo adoogii habartii sudusay tageen canugan asabahu xagga joogtaa laleeyihi waxaa lagu xukumayaa alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliawlaa rajuli dakarin gadaal joogta wixii lagu hambeeya arag ka dambee waarid lixdaa laga dhigaya xoolihii meydkan ka tegey ul oo sudusa hooyaa la siinayo ul kaloo sudusana aabbaa la siinaya afarta hartay igaarkaa qaadanayo masalada buuq iyo war male wax loogu dhisa maydaa dhintay labadii dhashay iyo canugu dhaafo wiila canuga waa casabo wixii la hambeeyuu qaadanaya labadan waalidna waa ahlu sudus ilaa meydkan ay dhaleen ah ilma dhaafaye iyadana sida lix wax loogu dhiso waa baratay arbaca waxaa weeye ummun hooyo wa abun aabo wabnun wiil falmas'alatu mas'alada saddexdan loogu maal maalqaybinayo min sitatin lixday ka asaxdaa lilummi hooyo waxay leedahay sudusun lix meel meel waaxidun ulwey walilabi aabba wuxuu leeyahay sudusun lix meel meel waaxidun midwey walbaaqi afarta harta lilibni wiilkaada bitacsiibi ashabanimuu ku leeyahy wasamaaniyaa kuu dhima kolka sideed goormaa wax lagu qaybiyaa goorta sideed waxaa lagu qaybinayaa dhegeyso zawjatun wabnun khamsaa kuu sheegay kol haddii zawjatun lagu yihi odagii baa dhintay sawma qofka dhintay ninaa weydiini zawja haddii lagu yihi wadaadkii qabaa dhintay yuu dhaafay wadaadaniyo wiil u dhalu dhaafay wiilka xaggaa la geynaya waa ahlu casaba walahuna sumunu mimaa taraktum in kaana lakum waladun kol haddii ay caruur aada ah dhaaftaan hooyooyinka sumun bay leeyihin sumun waa sideed meel meelu kolka meeshan ayaa jooga laba qof maxay yihiin labada mid waa meydka naagtuu qabay midna waa wiilu dhalay igaarka casabaatay gadaala joogsaa leeyihin alu farad matihi calaa khiraari qowli rasuul sala allahu calayhi wasalama alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulu dakari xagga joogso kolka axsaan markay noqotay xoolihii sideed qaybood baa laga dhigay qofkan meydka uu ka dhintees qabay mid hadday tahay laba hadday yihiin saddex hadday yihiin afar hadday yihiin tumun sideed meel meel waa taase barakaysta laleeya toddobada hartay wiilka alibnu yastaqriqu lmaal makada lbaniinow sideed sideed waa lagu soo arogaatay marka khamsa hawjatun naag wabnu wiil falmas'ala mas'alada loogu maal qaybinayo min tamaaniyatin sideed qeybbay ka ahaatay lisawjati naagta laga dhintay ama hadday badan yihiin aasuumin sideed meel meelay leedahay waaxidun waana mid walbaaqi intaartay lilibni wiilkaale bitacsiib casabanimu ku leeyahy casabanimu ayuu ku leeyahay raqmi sitaad joogta waa ogaatay marka alithnaani waa ogaatay wahalaathatu waa ogaatay walarbacatu waad ogaatay wasitatu waad ogaatay wathamaaniyatu waa ogaatay walithna cashir baad u baahantay labiyo toban goorma wax lagu qaybiyaa goorta labiyo toban wax lagu qaybiyaa dhegeyso marka zawjatun wa ummun wa ammun ma yidhahdeen saddex qofaa kor taagan mid waa islaantuu gadaafadi wey midna waa hooyadii midna waa hooyadii midna waa adeer adeer waxaa la leeyahay asagaatay gadaal joogso wixii lagu soo hambeeyaalaay labadan qof ahlu faradu naag ninkeedii dhintaan caruur jirin rubuuc bay leedahay rubuuc bay leedahay hooyana waa sulutlawaydactadii sulus bay leedahay kolka afar iyo saddex maxaa kulmiya laba iyo toban baa kulmisa see u kulmisaa laba iyo toban waa saddex afraad saddex afraad idan ruux baa ka baxa halkaa zawjadii baa ku bux ka baxday surudkeedii muxuu noqonayaa labiyo toban waa sideed surudkeedii suluskeedii mase sulusan suluskeedii wuxuu noqonayaa afar waxa wey labiyo toban saddex afraad wey afar iyo afar iyo afar sooma afar baa markaa sulus afartaasna waxaa qaadanaysa hooyadii sulusla way lacagtay noqotay labiyo toban ka afar bay hooyadii qaadatay naagtii ahlu rubuc bay noqotay waa saddex afraad saddex bay qaadatay labiyo tobankii markay naagtii saddex urood qaadatay hooyadiina afaray qaadatay sideed labiyo toban afar baa hartay adeerkaa kaxaysanayo afarta uleeda hartay adeerkaa tacsiiban ku qaadanayo goorta labiyo toban wax lagu dhisana goortaasoo kale wey kolka dadkaa lagu waxqaybiya zawjatu naag wa umun hooyo wacamun adeer falmas'ala masalada loogu maalqeybiya saddexdaa qof min isna cashar labaiyo toban bay kaa socdaa liijtimaaci rubuci rubuc oo ay naagta wax ku doonayso iyo wahulusi oo hooyo wax ku doonayso baafihaa ku kulmay rubucuhaa labaiyo toban rubuceed oo saddex uleeda lisawjati naagtaale halaahatun waa saddex uleed wa hulusuhaa labaiyo toban suluskeed waa afare lilummi hooyaale arbacatun afar wey waalbaaqi toddobaa baxday labiyo tobanna waa ku dhisnay shan wey waa dhaqan yahay adeer waalbaaqi intaa hartay waa shan ulood lilcami adeer baale tacsiiban asabanimu ku leeya kolka toddobadii lixda joogta hadda qaybtii u dambeysay toddobaad afar iyo labaatan afar iyo labaatan goorma wax lagu qaybiya dhageysa goorta afar wax lagu qaybiyo raqamu sabxa kuu sheegay zawjatun wa umun wabanun meeshaan mayd baa yahay waxaa kor taagan hooyadii zawjatun naagtuu qabay kow wa umun hooyadiisii dhashay wabnun wiil wiilka gadaala joogsaana leeyi asabaa tahay ahlu faradkaa la amba bixinaya wixii kuu soo hara kolka sawjatun soo wiil waxaa jooga meesha maalmay ku dhalay ahlu simon wey sideed ulood bay ul doonaysa ummun soomaydkii ilmo kama tegin ahlu sudus wey kolkaa sudus iyo sumun maxaa kulmiya afar iyo labaatan baa kulmisa afar lixaad bay noqon doontaa saddex sideeaad bay noqon doontaa kolka afar iyo labaatan lagu dhiso ayaa afar iyo labaatan tumunkeed waa saddex sideedaadi waxaa la siinayaa naagti tumunkaagi waa qabtaa baa laleeyahy kow iyo labaatan baa dhiman waa afar lixaade hooyadiibaa afar wood la hooyadii baa afar wood la siinayo kow iyo labaatan afar laga gooyey toddobiyo toban baa harta toddobiyo toban wiilkii baa kaxaysanaa tacsiirun buu ku kaxaysanaa idan goorta afar iyo labaatan lagu dhisana waa goorta toddoba zawjatun naag iyo wa ummun hooye iyo wabnun wiil falmasala masalada kuwaan loogu maalqaybinayo min arbacati wa cishriin afar iyo labaatan ayay ka asaxaysaa sababkuna waa lijtimaaci sunan wax sunan wax ku doonaya sideed meel meel oo zawjadiia iyo waa sudus qof sudus wax ku doonaya oo hooyadiia labadaasaa waxay ku kulmeen faran اkhtilaaf اlmas'alati tumunuha waa sideed afar iyo labaatan saddex sideedaad wey suminkeedii lisawjati naagtale halaaatun waa saddex wasudusuha waa afar lixaad wey oo afara sudusuha afar iyo labaatan suduskeed lilummi hooyaale arbacatun afar ulood wey walbaaqi intaharta toddoba iyo toban ulood wey lilibni wiilkaale tacsiban buu ku kolka tasixulfarad waa faradyaalka sida loo caafimaadiyo loo joojiyo kii baad baratay midii midka daranoo masiibaatana cawl baa magaceeda la yiha cawl hal mithaal waa ka soo qaadanay laakiin isagoo baaba waa kana cawl markaa waxaa la yihaa siyaadatun fi sihaam waannaqsu min almaqaadiir maqaadirtii waa la yaraynayaa maqaadiirti waa la yaraynayaa qaybihiina waa la badinayaa kolkaasaa magaceeda cawl la yihaa kow tacriif alcawlu cawlkii waxa weeye goorta sidii wax loo qeybinayay ay jabto ayaa waxaa la yeelayaa qaybihiina waa la badinayaa maqaadiirtiina waa la yaraynayaa kow tacriifuhu cawlkii tilmaantiisii alcawlu waxa wey fi lisilaax xagga isilaaxa aziyaadatu badin fi sihaam saamiyaalkii waa la badinayaa oo olihiiyo qeybihii baa la badinayaa wanaqsu dhimid min almaqaadiir maqaadiirtii la qaadanayay waa la yaraynayaa horta taxriifkiisii baad ogaatay qaybihii waa bateen laakiin qaybtii la qaadanayay iyo dheeftii waa yaratay waa ka al aziyaadatu kordhin jisiha qaybaha la kordhiyo wanaqsu yaray min almaqaadiir waxaa la qaadan la dhimin laba xukmuhu xukmulcawli wey ajmaca asaxaabatu asxaabtii rasuulka kulme radia allaahu ilaa raalli ha noqdo canhum xaggooda ilaa bni cabaas ninka odagaa maahaane cala alcamali in lagu dhaqmo ayay ku kulmeen bihi cawlka wa calayhi haddaan ra'yigaa ku soconno falcamalu ku dhaqmid bihi bilcawli lagu dhaqmo jaarin waa socda bayna kaafati lmuslimiin muslimiin wadartood muslim oo dhan dhaxdood uu ku socda masaladii jaariyow haddaba cawlkan intuu galaa dhegayso waan soo sheegnay faraa'idka usuulu lfaraa'id inay toddoba tahaan soo sheegnay toddobadii afar buu cawlgalaa afar buu cawlgalaa saddex ma galo lix waa gala labiiyo toban waa gala afar iyo labaatan waa gala marka lix iyo labaiyo toban iyo afar iyo labaatan intaasuu cawlka galaa ama intii kale cawl ma galo raqamka saddexaad baa kuu sheegay ma faraaid yadkhuluhu lcawlu cawlgalow yadkhulu lcawlu cawl wuxuu gala halaathata usuul asalyaalkii toddobada ah saddex buu ka gala afarna ma galo faqad oo keliya waayo sita lixdaa cawlanta waa imanaysaa masaladeedii walitnaa cashar labiyo tobanna waa cawlanta walarbacatu walcishruun mar keliya tir cawlanta marka saddexdaasaa cawl ku gala fasitatu lixdii u horeysay taculu waa culanta ila alcashara waa diri asalkii lagu dhisay kadib dadkii loo qaybinayay ay ka jajabtay kolkaa qaybihiina la badiyey nasiibkiina la yareeyey toban afar baa ku darantay afar rood baa ku darantay fasitatu lixdii taculu waa cawlantayo ila casharati toban bilfardi wazawji bay ugu cawlantaa maa huwa alfardu wamaa huwa azawju fardi waa tirada isleeg zawjna waa tirada isleeg waxaa weeye lixdii inay mar awlanto fardi bay ku awlantay toddobay tagtay laba goor bay awlantay sideed bay tagtay lixdii zawj bay ku awlantay sagaal bay tagtay fardi bay ku awlantay toban bay tagtay zawj bay ku awlantay alfardu waa tirada isleeg wazawju waa tirada isleeg makhluuqana waa labadaba walwatr kolka watarku tirada isdheer wey zawjkana tirada isla siman wey wa min kuli shayin khalaqnaa zawjayn lacalakum tadakaruun fasitatu lixi taculu waa awlanta ila alcashara toban bay u awlanta bilfardi tira isdheer wazawji tira siman walitna cashar labaiyo tobankii taculu waa awlanta ilaa sabaata cashar toddobiyo toban bilfardi faqad zaydkuma cawlanto walarbacatu walcishruun afar iyo labaatankii tacuulu marata waaxida bay cawlantaayo ilaa sabcati wacishriin toddoba iyo labaatan bay tagtaa bilfardi tiresday amhila kolka waxaan aan sheegnay amhiladoodii baldhegeyso kolkii amhilada lagu sheego uwarku cadaanaya cawlu sitati lixdii oo cawlantay ilaa sabca toddoba waa goorma waxaa weeye zawju nin washaqiiqatun walaal wajadatun abootawi mayd baa dhintay waa naag marka ninkeedii waa joogaa qabay walaasheedkoodii habarana waa joogtaa abootadiina waa joogtaa idan ninku waa ahlu nis walaashana waa ahlu nis abootana waa ahlu sudus baan masaladoodii ku dhisaynaa lix markaan ku dhisno oos ninka saddexdiisii qaata waa nis walaashuna saddexeydii ay qaadato waa nis abatay waa faramadowda joojiye raalli hadaa laleeyahy toddobaan ka dhigaynaa xoolihii si abootaba qayb ugu soo baxay idan tiradii lixdii waa badinay oo toddobaan xoolihii ka dhignay laakiin qaybtii marka lix saddex saddex ay u qaateen nis nis waxbaa ka yaraaday ushaan abootada aan ku maslaxnay iyagay ka noqotay idan ziyadatun fi qeybtii oo la badiyey wanaqsu fi lmaqaadiir wixii la qaadanayo yaraaday awl waa kaas awlu sitati lixdii oo awlantay jajabtay ila sabcati toddoba oo awlantay waa zawju nin washaqiiqatun walaal wajadatun abooto falmas'alatu dadkan masalada loogu maalqaybina min sittatin lixay ka asaxdaa lisawji ninka wuxuu leeyahay annisu kala bar halaatatun saddex culood wey walulukti walaal waxay leedahay ashaqiiqatu ee odaga habarmeydka la wadaagtay annisu bar bay leedahay halaatatun wixii waa dhammaatay waliljadi aboota waxay leedahay meeshii hooyey joogtaa asudusu ul lix ka mida waaxid ul bay leedahay facaalad masaladii waa jajabtay ilaa sabca sabcay u cawlantay bilfardi tirisba oo toddoba ayib lixdii oo haddana u cawlantay sideed oo sooji dhegeyso cawlu sitati lixdii oo cawlantoo jajabtoo korarta ilaa thamaaniyatin sideed zawjun wa shaqiiqataani wa ummun naag baa dhimatay ninkaadii waa kana ahlu niswey laba walaalaheeda waa kuwa kan sulusaan bay leeyihiin ummun hooyo waatan habartu sudus bay leedahay maxaa jira walaalata adduyaa jooga ka tagtay sulus sudusay tagtay idan mas'alada lixan ku dhisaynaa niskeed oo saddexa nin kaale sulusaankeed oo afhar ah labadii gabdhood ee walaalaha ahaydaale afar markaas maba dhanna saddex baa hartay sudusuha lilumi waaxid kolka waxaa laydin joojiy markiisi aan qofna u qabin meeshaan xoolaa lix qaybood ka dhignay sideed qayboodaan ka dhigayna markaan sideed qaybood ka dhigno saddex nis ninkii yaale laba sulusaan afar walaashi yaale labadii walaalahay abootadiina suduskeeday leedahay saanay masaladii ku macaantahay cawlu sitati lixdii cawlanta ilaa hamaaniyatin sideedu cawlanta sawju nin washaqiiqataani laba walaalaa iyo wa umun hooyow falmasalatu masalada loogu maalqeybin afartaa qof min sittatin lix wey nisfuhaa lix barkeed lisawji ninkaa leh halaahatun saddex ulood wey wahulusaha labadeed qayboodna lishaqiiqatayni walaalihii yaale arbacatun lix hulusaankeed afar wey wasudusuhaa lix usheed lilummi hooyaale ama liljaddi lilummi waaxidun ulwey facaalad masaladii waa jajabtay lixay ka jajabtay ku qaybsami weyday ilaa hamaaniyatin sideed bisawji trisle sideed waa trisle kolka intaasoo goor bay lix awlantaa ilaa saddex farad lix iyo labaiyo toban afar iyo labaatan baa cawnku geli jiray haddaba labaiyo labaatan laba iyo toban u awlantay saddex iyo toban dhegeysa marka saddex cawlul isnaa cashar laba iyo tobankii oo awlantay jajabtoo badatay ilaa talaatata cashar saddex iyo toban u awlantay zawjatun wa ummun wa ukhtaani liabin zawjatun oday baa dhintay naagtiisii waa joogtaa hadday naagtiisii joogto caruurmale ahlu rubuuc wey wa umun hooyadiisaa joogta walaalo tacadudaa jooga ahlu sudus wey wa ukhtaani laba gabdhoodoo liabin meydka la wadaagta ahlu sulusaan markaa labiyo toban baynu ka dhigaynaa rubaceedii waa saddex naagtaale suduskeedii waa labo hooyadaale marka markaynu ka bixinay rubuc oo saddexa labiyo toban iyo sudus oo laba ah shan walaalihii tulisaankoodii ma haysa ilan labiyo toban tulisaankeedii waa sideed sideed ulood buha ka jabtay idan wixii baa la celinaya waxaa laga dhigayaa maalkii saddex iyo toban qaybood markaa saddex iyo toban qaybood laga dhigo baan la siinayaa rubicii naagtii saddex wey hooyadiina suduskii laba shan wey saddex iyo toban kolkii shan laga gooyo waxaa haraysa sideed sulitaankoodii waa qabaan gabdhe laba walaalo awood midba afar bay qaadanaysa marka waa kaas xawlul itna cashar labiyo tobankii oo awlantayo ilaa halaathata cashar saddex iyo toban oo awlantay waxaa weeye zawjatun naag laga dhintay wa ummun hooyo canugeed dhintay wa ukhtaani laba walaalo oo liabin meydka la wadaagta falmasalatu masalada loogu maalqaybiyo saddexdaas qof min itnaa cashar afar qof min itnaa cashar labiyo toban liwujuudi sudus ayaa ku jira oo suduska yaale hooyaale waarubu naagtaale fiiha filmasala ay ku jiraan falisawjati naagtii waxay leedahay arubuucu afal meel meel oo waa halaahatun saddex walilummi hoya waxay leedahay asudusu meel meel isnaani laba wey oo labaiyo toban laba lixaad wey walilukhtayn walaalihii waxay leeyihiin athulutaan hulusaan xoolihii saddex laga dhigay labay leeyihiin hamaaniyatun sideed wey facaalad masaladii waa cawlantay ilaa halaahata cashara saddex iyo tobanay u cawlantay ugu dambaysti xawla arbacati waalcishriin afar iyo labaatan mar keliya awlanta toddobiyo labaatan bayna tagtaa iyaduna waa fii midli zawjatin wa jadin wa umin wa bintayn mayd baa dhintay nina naagtiisii waa joogtaa awowgiisna waa joogaa hooyadiisna waa joogtaa labadiis gabdhoodna waa joogaan idan labada gabdhood zawjatun laba gabdhood buu ka tegay sawjadu waa ahlusumu sideed meel meel bay doonaysa awowguna waa ahlu sudus lix meel buu meel doonaya wa umin hooyadana waa ahlu sudus labada gabdhood ahlu hulusow idan afar iyo labaatan baa xoolihii laga dhigaya afar iyo labaatan rubiceed waa saddex naagtaa la siinaya suduskeedna waa afar xuquugaa la siinaya suduskale waa afar hooyadaa la siinaya labadii gabdhood sulisaan bay leeyihiin bal lix iyo toban waa ka jabaysa joojiyaan leenahay qaybtaa idiin hagaagtee xoolaha markaan afar iyo labaatan ka dhignay waa badinaynaa qaybtii toddoba iyo labaatan baan ka dhigaynaa goortaasaa qof walba wixiisi helaya kolka cadadkii waa badinay iyo sihaamkii laakiin maqaadiirtii waa yaraatay kolkaas keliyayna ah culanta markaynu ka dhigno toddobiyo labaatan markaasaa qof la arkaaba wixiisi yeelaya cawru larbacaati walcishriin afar iyo labaatan jajabtay una jajabto u cawlantay ilaa sabcatin wacishriin toddoba iyo labaatan waxaa weeye fii mitli zawja naag la qabo iyo wajadin awow meydku awowa iyo wa umin hooyo wa bintayni laba gabdho falmasalatu masalada dadka kan loogu maal maalqeybinayo min arbacatin wa afar iyo labaatan bay marka hore ka imanaysa liwujuudi humuni tumun dad doonayaa meeshii jira waa zawjadiiyo waa sudusi dad raba waa jadkii iyo un yaafiha ku sugan humunuha afar iyo labaatan humunkeed waa saddex sideedaade talaatatun waa saddex lisawjati naagta laga dhintaaleh wa sudusuha afar iyo labaatan suduskeedna waa afar lixaade arbacatun afar wey liljadi awowgaale wa sudusuha afar iyo labaatan suduskeed kale waa afar ulooda arbacatun waa afar ayban sidii awowga kale lil ummi hooyaale wa huluthaha afar iyo labaatan labadeed waa sideed iyo saddex iyo toban sitata cashara lix iyo toban wey lilbintayn labadii gabdhood baale facalad masaladii waa awlantay ilaa sabcatin wa cishriin toddobiyo labaatan ayayuu awlantay kolkaa awl waa dhib badany isagoo waktigii waxga dhiman yahay halkaa iska jooga galabta wallaahu aclam